barana haddee halkan waxaan ku gelaynaa tacriifkoodii horta waa soo barana waxaan kaloo soo baranay waxa lagu rafciyo hadda baabkan halkan waxaan rabna inaan ka ogaano laba shay sideedaas kale oo wixii lagu rafciyo waa soo ogaana waxa lagu nasbiyo waa ogaanayna xukunkiioo caamana waa sheegayna kelimad kasta xukunkeedu xukunkeedu waxay tahay waa waxa lagu rafciyo waxa lagu nasbiyo waxa lagu jero hadday munsarif tahay waxa lagu jero hadday maalaysarfu yahay waxa lagu jasmiyo waa intaas xukunkiina waa wada sheegaynaa tacriif laakiin ku laaban xayra tacriif horaa usoo qaadaan tacriifkii waa lasoo bar hadda kelimad walba tacriifkeeda hor ku laaba mayno xukunkeedaan ku darayna baabkii hore qofkii fahmay baabkan oo iska fuduya insha allah calaamaatu nasbi nasbaha calaamadeedii haadaa maxaluhaa meeshaan waa meeshii looga hadlayay calaamadaha nasbada qaala wuxuu uhi moxamed ibnu moxamed ibn daawuud asinhaaji almacruuf bibni ajrumi walinasbi kordhigii khamsu calaamaatin shan calaamaa u sugnaadeen kelimadu inay nasbisan an calaamaa lagu gartaa an calaamo mid kamida kelimadaad ku aragto waxaa leedaha kelimadu waa nasbisanta walinasbi nasbihi amsu calaamaatin calaamada shan aha u sugnaadeen kelimadu inay nasbisan tahay calaamadaha lagu garta waa an shantaas calaamo mid kamida kelimadaad ku aragto waxaad xukmine in kelimadanu ay mansuub tahay kelimadaas inay mansuub tahaad xukmine alfatxatu fatxa u sugnaatay wlalifu alifaa usugnaatay wlkasratu kasra usugnaatay walyaa-u ya-a usugnaatay wa xadfu nuun xadfunuuna usugnaaday shantaas calaamo wey nasbadu shantaas calaamay leedahay walinasbi nasbihi khamsu calaamaatin shan calaamaa usugnaadeen alfatxat waa usugnaatay ka bedelo wlalifu alifaa usugnaatay wlkasratu kasra usugnaatay walyaa-u ya-a usugnaatay wa xadfunuuna laba waa xaraf fadxadu waa xarako kasraduna waa xarako saddexda kalena waa xuruuf ah, alif waa xaraf ye waa xaraf xadfu nuunna xuruufta lagu dara hadde xaraf isagu maahano waa xaraf la xadfay laakiin baabka xuruufta la raacsiiya maadaama wax la xadfay u xaraf yahay ah. qaala maxamed muxyidiin cabdilxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay yumkinuka ardayahu waxaa suurtagal ku ah an taxkuma inaad ku xukmido cala alkelimati kelimadda korkeeda biannahaa kelimadaas mansuubatun mid la kor dhigaynaysa waxaa suurtagal ku ah kelimadda inaad ku xukmido kelimaddan waa mansuub waa kuu suurtagal wa aquulu waxaan leeyahay yumkinuka aduu kula hadla ardaygaa suurtagal waxaa kuu ah an taxkuma inaad ku xukmido cala alkelimati kelimad korkeed بأنهaa kelimadaas mansuubaة mid la nasbiyey inay tahay goormay suurtagal kuu tahay idaa wajadta ardayahu markaad ka hesho فيi aakirihaa kelimada aakirkeeda calaamatan calaamad calaamadoo min aمس calaaمaatin شaن calaamo ka mida شaن calaamo mid kamida markaad kelimada ku aragto waxaa suurtagal ku ah kelimadaas inaad xugun saarto oo aad ku xugmido inay tahay mansuuba saasaad ku xugmine xugunkaasaad ku ridaysa xukunkaasad ku riday waaxidatun mid waaxidadoo minhaa shanta ka mida asliyatun waa mid asal loo nisbeeyey shantaas calaamod mid ka mida waa calaamad asli ah oo asli waxaa loola jeedaa labada cileeyo labada tacliiliyaba marka wax lagu nasbiyo iyada tacliil uma baahno wax layskama weydiiye ila asalkii ku socotaa asalkii ku socotaa waaxidatun mid waaxidadoo minhaa shanta ka mida asliyatun waa mid asal loo nisbeeyey wahiya waaxidadaasu alfadxatu waa fadxada kelmad kastoo la nasbaa asal waxaa u ah fadxa in lagu nasbiyo saasaa asala kelmadii aan fadxa lagu nasbin oo afarta calaamo kale mid kamida lagu nasbiyo waa la tacliilina cilaa loo sheega waa lea lanaha kada a lagu daray ah, tacliilay u baahanta laakiin kelmadii fadxa lagu nasbiyo tacliil uma baahno asalayba ku timidba shayguna hadduu asal ku yimaado wax la iskama weydiiyo lamana tacliiliyo وarبع aفaرna فروع فرعyaal wey anhaa aday r ka yihiin afarta kale aday r ka yihiin waa r afarta kale aday r ka yihiin وahiy afarta فرca alألف waa ألف والkasرaة kasro والyaaء yاء وxadفu nuun nuuntoo la gooyo afartoodaas waa r شhantii midba meel ku keena marka alفaتحaةu فaتxadi iyo وaمawaadعuhaa haadaa maحalha fatxadii iyo meelaha ay degto halkaana waa meeshii looga hadlaayey qaala wuxuu yidhi faama alfatxatu qaala maxamed ibnu muxamed ibnu daawuud asinhaaji saaxib ajrumiya wuxuu yidhi faama alfatxatu fatxadii fatakuunu fatxadii calaamatan calaamay noqotaa linasbi kordhigay calaamad u noqotaa kelimaddaadu inay nasbisan tahay calaamad lagu garto fatxa u noqota fii alaaati mawaadic saddex meelood saddex meelood marka la nasbina fatxa lagu nasbiya wax kale laguma nasbiyo fi lismi اlmufradi ism mufrad ah calaamad fatxa u noqoto marka la nasbina ism mufrada ah marka la nasbina ismka mufradka la kala qaadi maa mudaker iyo musanif munsarif iyo mala yunsarif mid icraabku ka muuqana iyo ka lagu qadara ma la kala qaada ism mufrada ah dhammaantiis marka la nasbina calaamada lagu nasbina waa fatx wa jamci taksiri jamcu taksir jamcu taksirna marka la nasbina isna la kala qaadi ma munsarif ma laa yansarif mudaker muanas icraabka ku ka muuqana ka lagu qadara dhammaan waa isku mid fadxa lagu nasbina kii icraabku ka muuqanayana fadxada waa laga muujina kii kalena waa lagu qadara laakiin jamcu taksiir kala qaad male jamcu taksiir kala qaad male kala qaad male fadxaa lagu nasbiyo والفعل المdاaرع فicilka مdaaرca إdaa dkلa markuu galo عalayhi korkiisa نaaصiب caamil kor dhiga وalam ytaصل usan lana xariirsan بaakiri فicilka aakirkiisa شhay waba فicilka مdaaرca haddii caamil نaصibya ka hormaro wax aakirka kala xariirsan aan la arag شhayga la dida waa شhantii شhay damiiru taniya damiiru jamc damiirumnas mkadaba saddexdaas hadday la xidhiirsadaan afcaalkhamsu noqona ficilka nuunu tawkiid iyo nuunus hadday la xariirsadaanna mabniyu noqona shantaas waa inaad midna la xariirsano haddaan shantaas midna la xariirsan fadxa lagu nasbina ama ha noqdo ficilkaa saxiilcaaqib ama ha noqdo muctalcaaqib fadxada ha laga muujiyo ama ha lagu qadaro ha kala qaadin adiga haddii alif uu ku jiran yahay fadxada waa lagu qadaraa inta kalena waa laga muujinaa fadxada ficilka isaga isaga ficilka hadduu xaraf saxiixa u dambeeyo hadday ya u dambaydo hadday wo u dambaydo kulli waa laga muujina sakaas hadday alif u dambaydana waa lagu qadara saddexdaas ay calaamad ugu noqotaa fadxadu nasbada faama alfadxatu fadxada fatakunu fadxadii calaamatan calaamay noqotaa linasbi kelmaddaas inay nasbisan tahay calaamad u noqotaa lagu gartaa fadxada fii alaaati mawaadica saddex meelooday calaamad ku noqotaa fi lismi lmufradi ism mufraday calaamad ku noqotaa wa jamci taksiiri jajabinta jamciisii jamcaasay calaamad ku noqotaa wاlficl اmdaarc ficilka mudaaricana calaamad ayay ku noqotaa fadxadu idaa dakala marka uu galo calayh ficilka mudaarica naasibun caamil kordhiga walam yatasil uusan lana xariirsan biaakhiri ficilkaas aakhirkiisa shayin waxba wa aquulu waxaan leeyahay uri maxamed mxudiin cabdulxamiid takuunu fadxatu fadxadii calaamatan calaamay noqotaa calaa ana alkelimata kelimadda mansuubatu mid la kordhiga inay tahay fii alaaati mawaadica saddex meelood ay calaamad ugu saddex meelood ay fadxadu calaamad u tahay kelimada in la nasbiyey almawdic اlأwl meesha ugu horayda alism اmufrad waa ism mufradka wاlmawdic haani meesha labaadna jamcu tagsiri weeye wاlmawdic haali meesha saddexaydaana alficlu mudaaric waa ficilka mudaarica alladii ficil sabaqahu uu ka hormaray naasibun caamil kordhiga walam yatasil uusan lana xiriirsan biaakhirihi aakhirkiisa alifu nayni aliftii laba tusayday walaa waawu jamaacatin waawdii jamaacada raggaa tusayday walaa yaau mukhaadabatin haweeney lala hadlaya tusayda walaa nuunu tawkiidin aysan la xidhiirsan walaa nuunu niswatin aysan la xidhiirsan ficil aan shantaasu la xidhiirsan marka la nasbinaa calaamadda lagu nasbiya waa fadl hantaas waysan midna la xidhiirsan anta hadday saddex kabadu la xidhiidsato ficilku afcaalkamsu noqona xarafa leraaba laba hadday la xidhiidsato waa labada nuune mabniyu noqona baabulraabba waa ka baxa saddexdii uu mid mid kuugu soo qaada ama ismu isimka almufrad mufradkaa faqad sabaqa waa soo hormaray tacriifu ism mufrad tacriifkiis waa soo qaadan soo qaadan ism mufrad wuxuu ahaa baabulraab maa laysa musana walaa majmuuca walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaa اhamsati saasuu ahaa tacriifkiisu waa soo qaadan hadda waxaan kuugu daraa xukunkiisa xukunka isimka mufradka waa maxe wa xukmuhu rafcuhu bidama wa nasbuhu biاlfatxa wa jaruhu biاlkasrati in kaana munsarifan u fiirsada waxaan leenahay xukunka isimka mfradkaan qaadayna ism mfrada xukunkiis muu yahay rafcuhu bidama wa nasbuhu biاlfatxa wa kasruhu wa jaruhu biاlkasra in kaana munsarifan wa jaruhu biاlfatxa in kaana maa laa yansarifan amase in kaana gayra munsarif xukunkiis waa kaasa ism mfrada xukunkiis waa lagaa rabaa wa xukmuhu rafcuhu bidama ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة إن كان منصرفا وجره بالفتحة إن كان غير منصرف xukunkiisu waa kaasa ism mfrada xukunkiisu xaalatu rafca damaa lagu rafciya xaalatu nasbana fatxo xaalatuljarna waa la kala qaadaa hadduu munsarif yahay kasraa lagu jaraa hadduu maalayansarif yahayna fatxaa lagu jaraa ism mfrada xukunkiisu waa kaas tacriifkiisana horayaad u tiqiin horay aad u tiqiin wاlfatxatu fatxadu takuunu waxay noqonay daahiratan mid ka muuqata calaa aakiri isimka mufradka aakhirkiisa soo laguma dhihin ism mufrada calaamada lagu garta inuu nasbisan yahay waa fadxo fadxadaas mar waa ka muuqana hadduu saxiix aakri wاlfadxatu fadxadu takuunu waxay ahaaneen daahiratan mid ka muuqata calaa aakiri isimka aakirkiisa fii naxwi laqiitu caliyana la kulmay laqiitu ficlu wa faacilun caliyan mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akri caliyan soo kama muuqato waa kaasaa mufrad la nasbiyo waa mudaker ee muanafkeen naxwu qaabaltu waan qaabilay hindan hadda caliyan waa mudaker muanafkiina waa kanaa qaabaltu waan qaabilay hindan qaabaltu ficlin wa faacilin hindan mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi akri wuxuu ku yidhi sheiku facaliyan iyo wahindan ismaani waa laba isim labada isimoo mufradaani laba mufrad ah wahumaa labadoodu mansuubaani waa laba la kordhigay maxaa la kordhigay waa cilo waa lagu weydiina liannahumaa labadoodu mafcuulaani waa laba mafcuul bihi mafcuul bihina waa la kordhiga labadooda waxaa loo kordhigay mafcuul bihiay noqdeen mafcuul bihina waa la kordhiga maxay tahay calaamatu nasbaa lagu garanaa waa calaamatu nasbihimaa kordhigooda calaamada lagu garanaa alfatxatu daahiratu waa fatxada ka muuqata wlwl midka horeeyo cali ah mudkr waa mudkr وثاني midka labeeyo hindaa ah, muanafun waa muanaf watakunu fadxatu fadxadu waxay noqon kartaa muqadarata mid lagu qadara maahir waa noqon kartaa sidaan aad aragtay mid lagu qadarayana waa noqon kartaa naxw laqiitu waan la kulmay alfataa wiilkii dhallinyarada ahaa laqiitu alfata wiilka dhalinyaradaa laqiitu ficlu waa faacilu alfata mafcuul bihi mansuubu wacalaamatu naصbi fadxatu muqadaratun cala alalifi manaca min duhuuriha atacadub waa naxw xadatu waxaan la hadlan u sheekeeyey layla gabadha laylo layla xadatu waxaan u sheekeeyey layla gabadha laylo layla xadatu ficilun wa faacilun layla mafcuulu bihi mansuubun wacalaamatu naصbi fatxatu muqadaratun cala alalifi manaca min duhuurihaa atacadulu falfataa uu ku yidhi iyo walayla labadaas ismaani waa laba isim labada ismoo mfradane laba mfrad ah labada ismoo mansuubaane la kordhigay maxaa loo kordhigay likowni kullin minhumaa mid kastoo kamida inuu yahay waqaca mid dhacay mafcuulan bihi xarig mid kastaa mafcuul bihi noqo mafcuul bihina waa la kordhiga farda saasaa loo kordhiga wa calaamatu nasbihimaa kordhigooda calaamadda lagu garanaa fatxatun muqadara waa fatxo lagu qadara cala alif alifta manaca waxaa u diiday min duhuurihaa inay muuqato atacduur suurtagalba maaha wlwalu eh, mid ka horeeyo alfataa ah mudakr waa mudakr waani mid ka labeeyo laylaana muanasun waa dumaro waa dhadig isi mfridaa ka gudub wa amaa jamcu tagsiri jamcu tagsiir faqad sabaqa waa soo hormaray xukmu xukunkiisi xukunkiisii waa soo hormaray adaa lagaa raba mu aha maad ah, tacriifkiisii Ah, tacriifkiisiya soo hormaro laga rabaa ah, wama jamcu taksiiri faqad sabaq waa soo hormaray tariifu tariifkiisiisi maa dalla calaa akara min isnayni aw isnatayni maca tagayuri fii siidati mufradihi maasha allah tacriifkiisu waa kaas xukunkiisiyaan halkaan ku daraynaa waxaad leedahay xukunkiisu mufradku lamid mufradkii meeshaad marsiida marsiid hal xaraf ha ku kala bedeli waxaad leedahay رفعhu بضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة إن كان منصرفا أو جره بالفتحة إن كان غير منصرف انت مفردك مرصيد هل حرف حتى يكون كلا جول جمع تكسير حكمkiisu مxuu yahay رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة إن كان منصرفا أو جره بالفتحة إن كان غير منصرفا hkala leexin hadda xukunkiina waa haysataa tacriifkiina waa haysataa labadiiba waa haysataa soo ma wa amaa jamcu tagsiri jamcu tagsiir faqad sabaqa waa soo hormaray taxriifu laqeexidiisa ayda noqoshee wlfadxatu fadxada oo jamcu tagsiirka lagu nasbinaho calaamada u ah wlfadxatu fadxada qad taquunu inay noqotaa laarkaa daahiratan mid ka muuqata calaa aakhirihi naxwu saaxabtu waan la saaxiibay arrijaala raggii saaxabtu ficlu wa faacilun الرiجaaل مفعuل bه منصوب وcلاaمaة نصب فaتحة ظاahiرة في akhر الرiجaaل wey sm تفsيirka نصbisan haye kaas waa mذkr isagoo مؤنaثa keen نحو racaytu waan ilaaliyo waa waardiyeeyey alhuruuda hindooyinkii badnaa racaytu فiعل وفاaciل الhuruuda مفعuل bه منصوب وcلاaمaة نصب فaتحة ظاahiرة في akhر wuxuu ku yihi شhiku فالرiجaaل iyo والhuruudu جaمca تgsirin waa laba jamcu تgsiir waa laba jamcu tagsiirin jamca tagsiirin waa laba jamcu tagsiirin mansuubaani waana la nasbiyey jamca tagsiirin ad leedahay waa musanin jamcaani ay aheedeen markaasaa nuunta idaafada darteed loo gooyey labadooda waa laba jamcu tagsiir labada jamcu tagsiiroo mansuubaane la kordhigay maxaa loo kordhigay likownihimaa ahaanshada ay ahaadeen daraaddeed mafcuulay laba mafcuulay noqdeen soo mafcuul bihi lama waxaa loo kordhiga laba mafcuul noqday saasaa loo kordhiga wa calaamatu nasbihimaa labadaas sacbu tagsiir la kordhigidooda calaamadda lagu garanaa alfarxatu daahiratu waa farxada ka muuqata walowar midka horeeyo rijaal ah mudakaru waa mudakar wafaani midka labee mu'anasun waa dhadin waqad takuunu fadxa fadxada jamcu tagsiirku muqadaratan mid lagu qadara inay noqotaa waa la arkaa wadaalika mihaalkii naxwi qowlihi waa ilaahay qowlkiisoo kale tacaala ilaa waa sarreeya ilaa wuxuu yidhi watara naasa dadki ayaad arkayda maalinka qiyaamaha sukaana xaale ayyihiin kuwii marqaansan ah, ayagoo wareersan oo sidii wax marqaamay ah oo aan waxba kala garanayn meelay u socdaan ayaad arkaydaa wataraa waad arkaydaa annaasa dadkii sukaana xaale ayyihiin kuwii marqaansan ah, wax lagu marqaamana ma cunin ee waxa weeyaan ina cadaab allaahi la shadiid daran walaakina cadaab walaakina cadaab allahi shadiid ah, cadaabka allah daran ee wax lagu marqaamaiyo lama arko meeshaas maanta wa tara alwaaw calaa xasabi maa qablahaa tara ficlu mudaaric marfuucu litajarudihi min annaasibi wاljaazimi wa calaamatu rafci damatun muqadaratun cala alifi manaca min duhuurihaa atacadur faacilka maxaan ka dhigaynaa tara ama arkaayo maxaan ka dhigaynaa wafaaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta ficil mudaac ta lagu bilowday mfrad mud kale lagula khidaaba wax kale ma noqdo faacilku annaasa mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi akhiri waa ism mfrada oo kale ah, ism mfradahoo kalaad iska leeda maaha ism mfrada ada arki doone ismu jamca la yidhahda baabkiisu magu imaa doon lakin sida isimka mfradkaa loo ceraaba waxba ugama duuna agga eraabka ee macnaha kala duwan sukaara waa xaalo xaalana waa la nasbiya sakraan aa mfradkii ah sukaarana waa jamci ah, waa jamcu tagsiir soo ma jeedin waa jamcu taksiir jamcu taksiirkana iraab marka mufradki muxuu ahaa sakraanu mid marqaansan iyo sakraanu mid kaloo marqaansan iyo sakraan isku dar markaas sukaara kuwa tiro badanoo marqaansan sukaara xaalun min annaas annaas yaa laga xalina saaxiibulxaalkii ah, xaalun min annaasi dhe mansuubun wa calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun cala alalifi manaca min duhuurihaa atacadub hadda waxaa leedahay sukaara waa jamcu tagsiir waa nasbisan tahay maxaa loo nasbiyey waa xaalo aw calaamatu nasbiyi waa fadxo lagu qadara maxaa fadxa loogu nasbiye waa jamcu tagsiir jamcu tagsiirna fadxa lagu nasbiya wax kale laguma nasbiyo xukunkiisiian ba ku ogaanay rafcuhu bidama wanasbuhu bilfatxa waa nagii nebi wajaruhu bilkasra in kaana munsarifan aw bilfatxa in kaana gayra munsarifan wanaxwu qowlihi tacaala sida ilahay qowlkiisaoo kale waankixuu u guuriya alayaama iskaabulada alayaama iskaabulada ha loo guuriyo alayaama waa jamcu ayini mufradki waa ayin ayin maxaa la yidhaahdaa ayin hiya latii laa zawja lahaa bikran kaanat aw hayiban waman laysa lahu zawjun ama gabad ha ahaado ama nin ha ahaado qofkaan zawj lahayna leedahay gabadha aan zawjka lahayn ayimun aladada ayimun ninka aan zawjada lahayna ayimun waa isku mid ama garab ha ahaadeen ama big ha ahaadeen waa isku mid ayim waxaa la yidhaahdaa hiya lati laa zawja lahaa bikran kaanat aw sayiban wakadalika man laysa lahu zawjun ah, gabadha aan aan waa ninka aan zawjada lahaynna ayimun aladada marka ayimun waa iskaab loo dhi marka waankixuu u guuriye waa ficlu amar waankixuu u guuriye muslimiintii alla amraa alayamaa kuwa iskaabulada ah oon hoyga haysan u guuriye waankixuu alwaaw calaa xasabi maa qablahaa ankixuu ficlu mrin mabniyun calaa xadfi nuun ah, mabniy calaa xadfi nuun wwaaw jamacati damiir mutaصil mabniy calى sukuni fi maxali rafcin faacil alayaama mafcuul bihi mansuub wacalaamatu naصbi fatxatu muqadaraة calى اlأlifi manaca min duuri atacadi marka lagu yidhahdo alayaama maxaa loo nasbiyey waa mafcuul bihi calaamatu nasbihiisu waa maxay waa fatxo maxaa fatxa loogu nasbiyey waa jamcu tagsiir jamcu tagsiir wey fasukaara iyo walayaama jamca tagsiirin waa laba jamcu tagsiir ah, laba jamcu tagsiir wey labadaas jamcu tagsiiroo mansuubaane la kor dhigay maxaa loo kordhigay likownihima ahaanshada ay ahaadeen daraaddeed mafcuuleyni ku yid hmm. <laughs> mafcuuleyni waa qalaf laa ilaaha ila waa ka hoos bax labada loo mafcuul maha ha midna waa xaala midna waa mafcuul bih ha ku qaldamin qaladka la iskama raaco allow qad raaca naga dhigi soo ma jeedin midna waa xaalo hoos ma ka sheega waa kaas hoos waa wadaad kale midka haysta maaha maxamed xidin cabdilxamiid ah. waa wadaadka xaashiyada olol dahabiyaha leh kaasaa qabsaday marka muxuu yidhi waa khada wasawaabu anahu mafcuul waxa wey sukaara anahu mansuubun cala alxaal wey ee mafcuul waxaa ah alayaamaan marka halkaasa ku qaldame labadoodu waa laba mansuub sukaanaa waxaa lagu nasbiyey xaalo ayaamaana maxaa lagu nasbiyey mafcuulu bihi wey labaodu waa kala duwan yihiin marka wa calaamatu nasbihimaa maxamed maxameddiin cabdilxamiid waa kala fahma intaas laakiin waxaa la waxaad tidhaahdaa sabqu qalam amase sabqu lisaan waxa weya kelmadda adoo si kale ugu dhawaadan rabto aad si carabka kaaga dhaca ama qalinkaa si kaaga dhaca la ninkaan waa wa caalim wey mutakasis waay mustaqtad wax ka weyn ogi soo ma jeedin laakiin ilahay awoodiis waxa w banu aadamka dabcigooda wuxuu yahay waa inuu khada ka dhaco si kasta u yaqaano waa sidaas ee waa naga ogaal badan yahay isagu wa calaamatu nasbimaa kordhigooda calaamadda lagu garama fatxatu muqadaratu waa fatxa lagu qadara cala alalifi manaca min duhuurihaa fatxadu inay muuqatana waxaa diday atacaduru atacaduru wa ama alficlu mudaaric wa ama alficlu ficilka ficilka almudaaric mudaarica ah ficilka almadkuuru lasoo sheegay waa ficilka caamilna siga ka hormaray naxwu qowlihi tacala waa ilahay qowlkiisa oo kale ilaah wuu ku qowlay la nafraxa ka suuli mayno yidhahdeen reer banu israa'iil caakifiina kuwa ku negi inaan nahay calayhi calaa cibaadati اlcizmi weylkaas inaan caabudayno weyl ma taqaana yaa weyl yaqaan ha looda macnaha dibiga midka yarkaa ah, oon weli weynaa waayo ayaga waxay arkeen dibi yar oo qurux badan markaasay dibiga iska caabudeen nabi haaruna yidhi war ka joog waa luusantiin waa baadiyowne jooga waxaan ilaah maahane ah. weliba dibi oo wuxuu ahaa gaalkii musaamiriya u sawiray ee dibi xataa had nool ma ahayn ooga inta dabada ay afka ka dabaliyo dabaisha u jeediyey ah, markay dabaisha afka ka gasho dabada ka bodo moo markaasay wa u dhawaaqa ah. markaasay dibi moodeen xataa wax nool ma ahayn lanabraxa calayhi caakifiina hadda fiiri nabraxu uu ahaa ficilka mudaarica lan aa gashay caamil nasbiyaa ka hormaray ficilkii caamil nasbiyaa ka hormaray hadda nabraxu waa ficil mudaaric oon wax la xiriirsaday la arag aakhirkiisa soo ma jeedid caamil nasbiyaa ka hormaray lantaasaa caamila lan xarfu nafyin wa nasbin wa istiqbaalin mabniyin cala sukuuni laa maxalala min alacraab nabraxa ficil mudaaric منصوب بلn وعلاaمة نصب فة ظاahiرة في آkره وهuوa متصرف مiن برح ناaqصة الtي ترفع الاسم وتنصب البر bray ka timi min barixa maya kaana nabraxaay ka timi barixay ka timi kaana akhawaadeeda barixa ma ka mid ahayno min barixa waxaa leedaha wahuwa mutasarifun min barixa naaqisati latii tarfacu lisma wa tansibu lkhabara wasmu barixa meeshaan ka dhihilayo wa faacilu ismay qaaday meeshaa meesha faacil dhihimayo wasmu barixa damiiru ficil kastoo nuun lagu bilowday wax kale ma noqdo faacilkiisu ismkuna faacilkuu lamid wasmu barixa waxaa la wasmu nabraxa damiiru mustatirun wujuuban taqdiiruhu naxn wax kale ma noqdo ficil kastoo mudaarica nuun lagu bilowdo faacilkiisu waa sidaas soo ma jeedin kanuna waa la midoo afcaasha naaqiska ismkay qaadaayan faacilkuu lamid faacilkii booskiisuu jooga marka waxay leedahay wasmu barixa damiirun mustatirun wujuuban taqdiru nanu nanu nanu alayhi calaa xarfu jarin mabniin calaa sukuun lah maal la min raab wilhaw damiiru mutasil mabniin cala kasri fi maxali jarin aljaru walmajruuru mutacaliqaani bicaakifiina kadaalaad utaalujine kadaalaad utacalujine caakifiinada ka dambaynaad ku tacalujine caakifiina waxaa leedahay khabaru nabraxa mansuub wa calaamatu nasbi alyaa-u almaqsuur maa qablahaa المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه جمع المذكر صالم ما نرى فيه حرف من حركة ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد واية واية فنبرح أهرشيغو ficlu mudaaricun waa ficil mudaarica mansuubun waxaa lagu kordhiga bilan wa calaamatu nasbi kordhigiisa calaamada lagu garanaya inuu kordhigan yahay alfatxatu daahira waa fatxada ka muuqata laa nabraxa taasaa lagu garanaya waqad takuunu fatxatu fatxadu inay noqotaa la arkaa muqadaratan mid la qadara fatxadu marmaray noqotaa mid la qadara ficilka mudaaric hadii lagu yidhi fatxa lagu nasbina fatxadu marna waa ka muuqane marna waa lagu qadara marna waa lagu qadara waqad takuunu lfadxatu hurdaayow kac markaan waktigii hurdada maba ahan waqad takuunu lfadxatu fadxadu inay noqotaa laarka muqadarata mid lagu qadaraa naxwu yasurunii waxay farxad gelinaa an tasca inaad u degdegaydo ila lmajdi sharafta fiiri meeshaan bal meel hurda inay tahay in kale aduguba fiiri yasurunii waxaa i farxad gelinaa an tasca inaad u degdegaydo ila lmajdi sharafta meeshaan aad iskaga fiiri hadda ysr فicل مdaaرع marفوuع لتجarudihi min الناaصب والjاaزم وcalaamaة رفci dmة ظاahiraة في akhirih ni النuن للوقاaية مبنiي عalى الكسر laa محل من الإعراaب والyاء ضميir متصل مفعuل bه مqdم مبنiي عalى سكون في محل نصب أn تسcىa فaacilkii أn تسcىa أntan waa antii فicilka مdaaرع nasbi jirtay nawaaibta an walan an aba ugu horreynaysa ma waa anti ficilka mudaaricna soo jirtay antaas qaacido qaado meel alla meeshay gasho ficilay gelaysoo maahan masderaa laga dhalaaliya masderka lasoo dhalaalinayo halkaas laga soo shiilayo masderkaasaa faacil u noqonaya yasuru marka maanta waa dhalaalinayna si halkaas mid haddaad xifdidood fahantana hadhow adaa dhalaalinaa meeshaad ku aragta meel alla meeshaad anta ficilka mudaaricna sida ku aragto ayadaiyo ficilkay ku jirto inta la dhalaaliyo ee masder laga soo qaata isku fiiri meesha sida loo dhawaaqa maanta antas ah, an xarfu masderin wa nasbin tan waxaa la ydhaha an xarfu masderin wa nasbin mabniin calaa sukuun ilah maxalla min icraab tasca ah ficlu mudaaric mansuubun ban wa calaamatu nasbihi fadxatun muqadaratun calى اlأlfi manca min ظuhuurihaa aلtaxadud horta ficilkii mudaarica nasbisano fadxa lagu qadara waa kaasa ficil mudaaric oo ta lagu bilowdo mufrad mudakara lagula khidaaba faacilka ku noqona wa faaciluhu damiiru mustatiru wujuuba taqdiiruhu anta taas waa fahamnay hadda waxaa lagaa rabaa bal erta ila masjid ba naga dhamaystir ila masjid ilaa xarfu jari mabniin calى sukun ilah maxal min اcraab almasjid ism majruur bilah calaamatu jari kasratu daahiratu fi akiri aljaaru wاlmajruuru mutacaliqan bitasca hadda fiiri yasuru ficilaan sheegnay faacilkiina ma anan sheegin ficil faacil la-aana ma jiro faacilkii masderkaana ka dhigaynaa an tasca waxaa leedahay wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderin faacilu yasuru wtaqdiiru yasurunii sacyuka intaasaa laga rabaa hadda wاljumlatu waa jumlada an tasca wاljumlatu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderin faacilu yasuru wtaqdiiru yasurunii sacyuka sacyuka marka sacyu faacilu yasur dhe marfuuc calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri sacyu mudaaf wlkaafu damiir mutaصil mabniin cala fatxi fi maxali jari mudaaf ilay a mansuub waana la nbiye maxaa lagu nbiyey bn inuu nbisan maaa lagu garanaa wa calaamatu nصbihi nasbadiisa calaamada lagu garanaa atxatu mqadaratun waa a lagu qadara waa fatxa lagu qadara cala alif manaca min duhuurihaa atacadulu hadda ficilka mudaarica oo aan waxba la xiriirsan xukunkiisii waa inaan barano ficil mudaarica oo aan waxba la xiriirsan xukunkiisu muxuu yahay xukunkiisa waxaa leedahay rafcuhu bidama wa nasbuhu bilfatxa wa kasruhu waxaata wa sukuunuhu bisukuuni in kaana صaxiixan ow bilxadfi in kaana muctalan ficilka mudaarica alladii lam yatasil biaakhiri shayu xukunkiisii ama laka raba waxaa leedahay rafcuhu wa naصbhu biاlfatxa wa jasmhu bالsukuuni in kaana صaxiixa اlaakhiri o jasmhu biاlxadfi in kaana muctaba اaakhari ma la fahmi haddii allaydna waa lagaa doonaya in sha allah waa lagaa raba fain itasala hadduu la xidhiirsado biaakhiri اficli ficilka aakhirkiisa ficilka almudaarici mudaarica alifulinayn alifulisnayn hadduu la xidhiirsado ficilka mudaarica ficil mudaarica alifritn hadduu la naxwo lan yadribaa labadii nin garaaci mayaan oo waaw jamaacatan hadday la xidhiidhsato naxwo lan lan tadribuu nimankiinaan badanoo joogaa ma garaacaysaan ow yaa mukhaadabatin haweeney lala hadlaa ya-di tusayda hadday la xidhiidhsato naxwo lan tadribii xadhiima madaxweyne garaaci mayday lam yakun noqon maa naصbu ficilkaas la kordhigidiisu bilfatxati noqon ma ah, ficilkaas waxaad ogaataa haddii ay la xidhiirsato alifu اثnain ama waaw ljamaaca ama yaa muanatu mkhaadaba saddexdaas mid kamidu hadduu la xidhiirsado ma calaamatu nasbihiisu fatxa noqon ma calaamatu nasbihiisu muxuu noqonaa xadfu nuur ah, xadfu nuur noqona u fiirso fain itasala haddii uu la xidhiirsado biaakhiri ficli ficilka aakhirkiisa ficilka almudaaric mudaarica alifu isnayn naxwo lan yadribaa labadii nin oo maqnaaya garaaci mayaan oo waaw jamaacatin ay la xidhiidsato naxwo lan tadribuu raggiinaa badano garaaci maysaan oo yaa mukhaadabatin haweeney loo hadlayadeed ay la xidhiidsato naxwo lan tadribii gabar yahay garaaci maydid lam yakun ma noqonayo nasbu ficilka la kordhigidiisu bilfatx markaas fadxa lagu kordhigi maama hadday saddexaan la xidhiidsanaan fadxa maaha fa kullu mid kasta oo min tadribaa iyo wa tadribuu iyo wa tadribii ka mid a mansuub waa la kordhigay biladaa lagu kordhigay wa calaamatu nasbi la kordhigidiisa calaamadda lagu garanana waa xadfunuun nuunta ka maqan soo nuuntii kama maqna nuuntaas maqana lagu garanaa inuu nasbisay saasaa lagu garana walif alifta iyo wal waawowdu iyo wal yaa-u saddexdooda maxay yihiin faacil wey mid kasta waa faacilkii ficilka aliftu waa faacil wowdu waa faacil yaduna waa faacil mabniyun calaa sukuniya lagu binayna mabniyun waa la binay calaa sukuniya lagu binay fii maxali rafcin xaala ku sugan yahi maxalkaa laga rafcina wasatacrifu waase gara doontaa tawdiixa daalika arrinkaas cadayntiisa fii maa ya'ti meel soo socotaase ku gara doontaa intaan looga harin ma ficil mudaaric oo alifulitnayn la xiriirsaday ama waaw ljamaaca ama yaa-u mucnasib khaadada adaa ka dhergi doona waa soo socda intaanu qirabax waayo sii qaado qirabaxa la yidhaha hore u sii qaado hore u sii qaado casharkii beriya ah maanta weliga macallinka kuu dhigay casharkii berri la qaadan doono maanta haddii xoogaa lagu sii meeriyo kaasaa la yidhaha qirabax soo ma jeedin waa in itasala ficil moogtay mudaarican aakirka waxba kala xariirsananin hadday wax la xariirsadaan waxa la xariirsanayaan aloo sheega shan shay soo ma aha wax la xariirsanaya saddex waa naloo sheegay haday la xariirsadaan labadii kale haddana noo sheegay haday la xariirsadaan wa in itasala hadduu la xiriirsado biaakhiri ficilka aakhirkiisa nuunu tawkiidin nuuntoo haqiiratun culus naxwu wallaahi ilaahaan ku dhaartay la tadhabana waa tege oo tege oo tege aw khafiifatun ama nuu fudud naxwu wallaahi lan tadhabana cafwan mid hore ku laabo wallaahi lan tadhabana inaadan tegayn oodan tegayn oodan tegayn dhor aw khafiifatu mid fudud naxwu wallaahi lan tadhaban inaadan tegaynoo tegayn labaad ka dhigay midda aan shadnayn tan shidana saddexaad ku celeen saddex mara ku celeen midda shidan middaan shadnayna laba mara ku celeen labaad ku celeen fa huwa ficilkaas mabniyu waxaa lagu bineeya cala alfatxi fii maxali nasbi maxalkaa laga nasbiya fiiri wallaahi alwaaw xarfu qasamin wa jarin mabniyun cala alfatxi laa maxala lo min alcraab allahi muqsamu bihi majruurun biwaawi lqasami wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirihi aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bificlin maxduufin wujuuban taqdiiruhu uqsimu wallaahi ah, uqsimu wallaahi waay lan lan tadhabana lan xarfu nafyi wa nasb waistiqbaali mabniun calaa sukun la maxal la min alxraab tadhabana ficlu mudaaric mabniy calى الfaتحi fii maxali naصbin tdhabana ficl mdaarc mabniy calى الfaتحi maxaa loogu bineeyey lاtisaalihi binuuri twkiidi haqiilan tdhabana ficl mdaarc mabniy calى الfaتحi lاtisaalihi binuuri twkiidi haqiila fii maxali naصbin ونuur التwkiid ثقيلة مبني على الفتح لا محل له من الإعراab لأنه xرف والجuملة من الفعل waa جuملada ln تdhبn والجuملة من الفعل والفاaعل لاa محل لha من الإعراab لأنها جawاaب qasم marka جuملada jawaaبالqaسمka waxay ka mid tahay تodobada جuملo محلka عراabka ku lahayn جuمlo kastoo jawaaبالqaسم dhacdo dhaar jawaab u noqoto waxaa leedahay todobada جuمlo oon محلka عراabka ku lahayn ay ka mid taha leedahay واللahi ln tdhبn ln تdhبn واللahi alw xرفu qasم وjr allahi مqسم bه majrوur bwaaw الqasم وcalaamaة jri kasرة ظاahiraة في akr الjاr والmajrوur متacaliqaani بفicli محduufi وuجوبa تqديr qsim والlah ln تdhبn ln xرفu نفyi ونصب واstiqباal mبني عalى sukun الlah محل min العراab تdhبn فicل مضاaرع مبني على الفتح لاتصاaله بنuن توkيد الخفيفة في محل نصب محلka نصب ونuن توkيد الخفيفة حرف مبني على سكون لا محل الله من الإعراب huwa ficilkaas uu twkiid la xariirsaday mabniyu waa mid lagu binaya al ai i maal nai maalka laga nabina waa in itasala haduu la ariirsado biaakiri waa in itasala hadduu la xariirsado biaakiri ficilka mudaarica aakirkiisa nuunu niswa haddii nuunu niswa la xariirsado naxwu lan tudrigna gabdhayow gaari maydaan almajda sharaf ilaa bilcafaafi dhowrsanaan maahan danta afka garusato dariiqa marto walla inaada sharaf gaaray ya sharaf waa kaaga dhammaad adoo afgawdisantaa dariiqa soo marto soo ma jeedin ama taftahaya lan tudrigna gabdhayahu gaari maydaan almajda sharaf ilaa bilcafaafi dhowrsanaan maahane lan xarfu nafyi wa nasbi waistiqbaali mabniyun cala sukuuni laa maxalala min alexraab tudrig ficlu mudaaric mabniyun cala sukuuni liitisaalihi binuuni niswa fii maxali nasbi wa nuunu niswa damiirun muttasilun mabniyun cala alfatxi fii maxali rafcin faacilkii dhamaad aha waaba faacilkii dhamaa waaba calaamadii lagu kala garanayo wa nuun niswa damiir mutaصil mabniy calى اfatxi fii maxali rafcin faacil waaba faacilkii dhamaaba waa faacilkii dhamaa almsdr mafcuul bihi mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akirih ilaa adaatu istinaain mulqaatun la camal lahaa maanta camal falina ilaa adaatu istinaain mulqaatun la camal lahaa mabniyn calى sukun lah maxala min acraab بالcفاaف alba xرفu jr الcفاaف اسم majrور بالbاء وعaلاaمaة jrhi kaسرة ظاahiرة فاkr الjاaر والmajrور متacalqaani btdrig tdrigaas ku تacalujina فhuوa فicilka nuunu نiسwadu la xidhiirsatay xiina idin xiina اتصaلaت bhi nuunu نiسوة فhuوa فicilka nuunu نiسwadu la xidhiirsatay xiina idin xiina iditaصaلaت bhi nuunu نiسوة markay nuuniswa la xidhiidsato mabniyun calaa sukuuni sukuunaa lagu bineeyaa fii maxali nasbi maxalka xaala uu ka nasbisan yahay waa ka nasbi macnaha ficil mansuuba booskiisuu yaallaa wey waayahay soo fiiriya hadda iska soo shaqeeyana tamriinaadka aada looga shaqeeyo qofuu intuu dadaalo ay hadha waxbarashadiisu noqeen wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina mxamed